waa ka imaam albukhaari fii saxiixi baab buu ku soo aroorinayaa baab khawfu lmu'min min an yaxbita camaluhu wahuwa laa yashcur dabeetana wuxuu ku bilaabayaa baabkaasi ibnu abi mulayka taabicigii la odhan jiray waruu ka soo naqlinayo ibnu abi mulayka oo taabici macruuf raggii saxaabada badanna soo gaadhaya wuxuu leeyahay adraktu alaaiina min asxaabi اnnabiy sala اllahu alayh waalih wasalam kulluhum yakhaafu اnnifaaqa cala nafsih maa minhum axadu yaquul inahu cala iimaani jibriila wa mikaa'il taabicigaasi ibnu abi mulayka la yidhaahda wuxuu leeyahy waxaan soo gaadhay soddon ka mida saxaabadii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhammaantood nafahooda nifaaq uga baqaya waa saxaabadii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo iyagu lafahooda uga cabsanaya nifaaqa mid odhan jiray ma jira buu leeyahay iimaanka jibriil iyo mikaa'il baan leeyaho aniga waxba iga xumaan maayaan cid rumaysnaydi ma jirto saxaabadu siday nifaaqa uga baqayeen waxaa idinkaga filan axaadiistii soo aroortay xadiidkii xandala ee saxiixa ku yaalay ama xadiidka anas ibnu malik warinaya ama xadiidka abu hurayra warinaya labadaba oo tasxiixinaya sheikh alalbani fii silsilati yacni bacd alalfaad haddaan soo qaadanno maalan anas ibnu malik ku warinaya wuxuu leeyahy saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ku soo subax u timi nebiga gelin hore dabeetana waxay idhaahdeen halaknaa warabbi اlkacba ilaahay rasuulkiisiiyo waa halaagsanay iyagoo dhaaranaya nebigu wuxuu ku yidhi wamaa daak maxaa keenay ina halaagsantaa dhibtu maxay tahay qaaluu annifaaq annifaaq bay ku yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo munaafiqnimaa jirta nifaaqu marna waa nifaaq qalbiga dega oo diin la'aana oo gaalnimo ah oo aynu ka warrami doonno marna waa nifaaq camaliya oo qofka waxa qalbigiisa ku jira iyo acmaashiisu ay in badan iswaafiq weydo saxaabada waxay ka shakisanaayeen markaasi inay saadiqiin dhaba noqon kari waayaan armay taasi dhacdaa dabeetana waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waa halaagsanay maxaa jira markuu yidhina waxay idhahdeen nifaaq qaala alastum tashhaduuna an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah oo miidan shahaadada qirayn buu nebigu yidhi inuu alle subxaana wa tacaala keligii ka xaq lagu caabudo yahay anna aan ilaahay rasuulkiisii ahay qaaluu bala waa qabsannay bay idhahdeen midhkaas markaasuu nebigu wuxuu idhi laysa daaka nifaaq haddaba kanaa ka cabanaysaa mar haddaa caqiidadaasi sugan ku sugantihiin munaafaqnimo maaha wuxuu leeyahay anas ibnu maalik mar kale haddana u yimaadeen su-aashii bay sidii ugu celiyeen halakna warabbi alkacba nabiguna jawaabtii buu ku celiyey war miyaydan ashahaadanin may waa shahaadada waa qarnaa bay idhaahdeen warkaasi nifaaq maaha mar saddexaad bay haddana nebiga u yimaadeen buu leeyahy anas ibnu maalik iyagoo nafsi lmas'ala u tilmaamaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu u tilmaamaya inaanay sidani nifaaqnimo ahayn dabeetana markii dambe waxay idhahdeen yaa rasuul allah innaa idaa kunnaa cindak kunnaa calaa xaal ilaahay rasuulkiisiiyow markaannu adiga kula joogno xaalad baannu ku sugannay waidaa kharajnaa min cindik hammatna dunya waahluna markaannu si adiga kaa tagna bay leeyihiin waxaanna mashquuliyaa adduunka iyo reeraha iyo waxan baannu ku mashquullaa waa nebigu markaa ku calayhi salaatu wasalaam low annakum idaa kharajtum min cindii takunuuna cala mili alxaali aladii takunuuna calayha cindii la saafaxatkum fii turuqi almadiina yani waxaad dareemaysaa in saxaabadii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ay lafahooda uga shakisayiin markaa nifaaq idan qof kalena aamin markaa kama aha waxaynu u baahannahay inaynu si fiican markaa u fahmno sifaadka nifaaqa iyo calaamaadka lagu garto si aynu uga dheeraanno si aynu walaaladeenna kale ugaga digno si aynu munaafaqa dhabtaa u arki karno si aynu baranno siduu nebi muxamed ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam kuwa sifaadka kani ay ku ku caddaadaan ibnu abi mulayka saxaabaduu soo gaadhay uu leeyahay soddon baan soo gaadhay saxaabadii nebiga oo nifaaq ka baqaya dee kuwa wax ka warin jiray waxaa ka mid ah caaisha asmaa bintu abi bakar ummu salama cabaadaladii afarta ahayd abu hurayra cuqba bnu lxaari almiswar ibnu mahrama saxaabadaha waaweynee ajilladaabaa ka mida kuwuu soo gaadhay ee wax ka wariyey kuwuu da ahaan ama ahaan la noolaana dee cali iyo sacd ibnu abi waqaas iyo rag waaweyn oo badanoo kale ka mid ah soo naqlinayo waxaan markaa uga jeedinaa mas'alada tan marka aan ka warramayo dadku inta badan markay wacdi dhegaystaan cid bay ku asteeyaan oo iskaga sii calaamadsadaan marka koowaad ciddaynu calaamadinaynaa inay noqoto lafaheenna inaynu badbaadino oo ka badbaadinno waxa aan sheegi doonno ee qur-aanku uu tilmaamayo nifaaqa asliyan waxyigu markuu soo degay ama dadku amaam alwaxyi saddex qaybood bay yihin qayb badheedha oo ka badheedha inay ilaahay ka gaaloobaan subxaana wa tacaala shareecadiisa iyo diintiisa toona ah aan rabin gaalo la yidhaahdo oo mowqif la garanayo sariixa oo cad taagan qayb kale oo iyana ka badheedha oo rumaysan ilaah rasuulkiisaba siran wa baatinan wa daahiran si walba u rumaysan oo iyana ka badheedha inay qaateen waxyigii xagga alle uga yimi subxaana wa tacaala iyo qayb saddexaad oo iyagu labada qolaba u sheegtay inay ka tirsan yihiin hadday kuwan la joogaanna la maca hadday kuwan la joogaanna la maca aan lahayn jur'ada ama awoodda ah inay mowqif cad istaagaan oo waxa ay rumaysan yihiin ay ka badheedhaan ama gaalnimo ha noqoto ama islaamnimo ha noqotee qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa kooxdani bini aadamka kooxda ugu shar badan inay tahay gaalka munaafaqa ka xun waayo aakhiro isagaa ka boos hooseeya ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar walan tajida lahum nasiira naarta waxaa loo kala cadaab kululyay sida loo kala hooseeyo ilaahayna wuxuu ku tilmaamayaa inay gelayaan fi darki اlasfal halka ugu hoosaysa naarta inay munaafiqiintu ku jiraan idan munaafiqiintu waa duul gaalnimada ka hooseeya laakiin bulsho ahaan ka tirsan mujtamaca muslimkaa idan bulshada muslimkaa qayb ka tirsan oo gaalka ka liidataa jirta qur-aankaana sifaynaya waa munaafiqiinta la yidhaahdo nifaaqu aslulkalima culamaa'i luqa qaar ka ah waxay tilmaamaan wuxuu ka yimi min nafaqaa'i lyarbuuc nafaqaa'i lyarbuuca waxaa lagu tilmaamaa bahashan walada la yidhaahdo gedkay qodato waladu waa xayawaan yar oo bannaanka iskaga nool god bay qodaa dhanbay af uga yeeshaa dhanka kale dahaadh yar ama ciid yar bay kaga tagtaa dabeetana wale haddaad erido godka xaggan ka galo aad tidhaahdo daba soco xagga kalunbay madaxa ku dhufanaysaa way ka boodaysaa xagga kale waa ka bixi karaysaa aslulkelima waxay ka timi baa layidhi min nafaqaa'ilyarbuuc waa kuwan dee nafaqa lagu tilmaamo tunaliskan ama godadkan la maro kaanamaa uu yahay munaafiqu kaa xaggan intuu ka galo xagga kale ka baxa kooxdaana kama tirsana kooxdanna kama tirsana qolana daahirku uga tirsanyah qolana baatinku uga tirsanyah waa waladaa godka inta xagga gashaxa marka laysidhaahdo qabtana xagga kale ka boodaysa idan qaybta tani waa qayb abuurantay ama se samaysantay cahdigii madiina bale waa dad nebi muxamed la noolaa calayhi salaatu wasalaam bale waa dad majliska nebi maxamed soo fadhiisanayay bale waa dad intay nebiga u yimaadaan lahaa waxaannu qiraynaa inaad ilaahay rasuulkiisii tahay haddana warkaasi aanuu xaqiiqa ahayn ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamaya wuxuu leeyahy idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulu ullah wallahu yaclamu innaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ittakhaduu aymaanahum junna fasaduu can sabiili illah ilaahay wuxuu sheegaya subxaana wa tacala oo inooga warramaya nabi maxamed baa alla leeyahy markay munaafiqiintu kuu yimaadaan waxay leeyihin nashhad waxaanu ka markhaati kacaynaa maxay ka markhaati kacayaan innaka la rasuulullah inna iyo laam iyo adawaatu tawkiidka intay urursadeen ayay waxay leeyihin waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad ilaahay rasuulkiisii tahy nabi maxamed bay la khitaabayaan oo la hadlayaan iyagoo la joogana waxay sheegayaan inay rumaysan yihiin nebi muxamed inuu ilaahay siiyey ilaahay baa subxaana wa tacaala warkooda beeninaya laakiin intaan warkooda la beenin waxaa la tilmaamaya hadalkay horta sheegeen inuu isagu dhabiyey laakiin iyaga odhaahdoodu inay beentay wallahu yaclamu innaka la rasuulu baa ilaha yidhi masaladaas iyada muran kuma jiro oo ilahay waa ogayay subxaana wa tacaala inaad ilaahay rasuulkiisii tahay laakiin maxaa ka dambeeya ilaahay wuxuu leeya wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun waxaa kaloo ilaahay ka markhaati kacaya munaafiqiintu inay beenaala yihiin baa layidhi subxaana wa tacaala idan bulshada aan ka warramaynaa ma aha bulsho daba joogtay ee waa bulsho nebi maxamed la noolayd waa bulsho majliska nebi maxamed fadhiday waa dad nebiga calayhi salaatu wasalaam ku leh waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad tahay ilaahay rasuulkiisii sida awgeed waa qayb ka tirsan mujtamaca muslimiinta ah qaybta tani cahdigii maka may jirin waayo muslimiintii maka joogtay xaaladii ay ku noolaayeen may ahayn dad itaal leh oo ama wax laga rajeeyo ama laga cabsoodo ama ee dadka muslimiinta abaaba ah dhib ku jiray laakiin wakhtigii madiina gaar ahaan badar gadaasheed ayuu nifaaqu aad u soo caanbaxay markay guushii muslimiintu muuqatay iyo dadku inay xoog yihiin ayuu nifaaqu soo caanbaxay iyagoo isugu jira qaar hunguri wado qaar magac iyo maamuus doonaya qaar raba islaamka inay lugooyaan nooc walba isugu jira munaafiqiinta qur-aanku uu ka warramay caanka waxaa taqaana inuu ka mid ahaa nin la odhan jiray cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ka mida labadii nin da ahaanba waxaa la yidhaahdaa ansaar dagaaladii dhex maray nin weynba kamuu tegin baa la yidhaahdaa wax odayabay culamaa'i taariikh qaar ka midi sheegaan laba ninbaa ansaarba waayeelba ku hadhay labada nin waa xandala khasiil ilmalaa'ika ninka la baxay abihi abi caamir alfaasiq abi caamir alraahib ninka la odhan jiray midna waa cabdilaahi bnu ubay waayeel maka labadaasaa ku hadhaa la yidhi madiina waa labadaasaa ku hadhay ragga inta kale dhallinyaray hayde madiine jooga dagaaladiibaa waa ku madhay markii la heshiiyeyna waxaa la yidhi aan waayeelkeenna madax ka dhiganoo cabdilaaha la gartay in saltanad iyo maamuus iyo magac loo yeelo iyadoo cabdilaahi taajkiisii suldaannimo la tolayana nebi maxamed baa soo galay calayhi salaatu wasalaam madiina oo dadkii qiyaade iyo diin cusub bay raaceen cabdilaahi bnu ubay nifaaqiisu nifaq siyaasiyu ka bilaabmay bay wuxuu u arkay kursigii madaxnimada in nebi maxamed ka qaaday sida awgeed intii hore uu isgiijinayey markii dambe uu arkay in islaamkii guulaystay xoogaystay beder dabadeedna isna daahirka qoladaa islaamka ka sheegatay ayuu ka mid ahaa waxa aan ka warramayaa marka waan jeclahay nifaaqa marka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramayo qur-aan aad u tiro badan baa ilaahay kaga warramay ilaahay subxaana wa tacaala waa awoodayay nebi muxamed in dadka inta munaafiqiinta inta waxyi loogu sheego la yidhaahdo hebel waa munaafiq hebelna waa munaafiq hebelna waa munaafiq hebelna waa munaafiqa iska ilaali waxay culammadu yidhaahdaan wakhti dambe ayaa waxyigu nebiga ku soo degay midhadh ka mida munaafiqiinta loo sheegay isna uu xudayfe oo qura u sii sheegay xudayfa bnulyamaan saxaabigii la odhan jiray laakiin baa la yidhaahdaa intii ugu badnayd munaafaqnimada ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan buu ku asteeyey iyo sifaat culammaai tarbiya rag ka mida waxay tilmaamayaan mas'aladaasi waxaa ku jira bay leeyihiin in jiilka dambe muslimiintu waxay ku dhaqmaan ay helaan oo haddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uun inta munaafiqiinta magacyadooda loo sheego innagu maanta munaafiqiinta saynuula dhaqmi lahay see lagu garan lahaa innaga ila waxyina inoo iman maayo magacyana ma haynee see lagu garanayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu asteeyey si dadku u wada garto qur-aan aad u tara badan baa ilaahay munaafiqiin kaga warramaya suurat lbaqara in badanoo ka mida ah ilaahay kaga warramaya suuratu tawba suurat lmunaafiqiin axdaad tiro badan oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii dhacdaa ilaahay kaga warramaya ghaswatu uxud ghaswat alaxzaab ghaswatu bani nadiir bani lmustalaq xaadiat lifk ghaswati tabuuk qur ka warramaya ghasawaadkaasoo dhammi munaafiqiin buu tilmaamaya waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramayaa munaafiqiintu khatartooda waa nimankii awooday nebi maxamed ciidan uu wato gebigiisuba kun qof ah inay saddex dalooloo dalool la kaci karaan yacni taaiirkay bulshada ku lahaayeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ghaswatu uxud kun nin buu la soo dagaal tegay iyadoo uu nebi yahay oo rasuul yahay oo qaa'id yahay oo sayidulbasharu yahay oo rajul xakiima caqli badan fatana bulshadiisa yaqaana garaad badan isla markaa risaalad iyo waxyinimo wata ayay waxay awoodeen saddex boqoloo ciidankiisa ka mida ah inay cidlowla kacaan nimaan nebi maxamed ahayn markaa maxay ku samayn karaan hadday awoodaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii inuu saddex boqol kaxayn karo waxaad garan kartaa khatarta dadkani ay leeyihiin inta ay gaadhi karto amase inta ay leekaan karto inay umam dhan halaagi karto sida awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramaya qur-aan tiro badan maala fii suurati albaqara markii mu'miniinta laga warramayay afar aayadood baa ilaahay sifaadka mu'miniintaba ku tilmaamay aliflaamiim marka laga tago afarta aayadood ee ku xiga ayaa ilaahay mu'miniin ku sifeeyey gaal markii laga warramayay laba aayadood baa ilaahay ku sifeeyey laba aayadood oo keliya waayo labadan kooxoodba bay culammadu yidhaahdaan waa dad la garan karo astaantoodu ay caddahay waa dadaan midabaynin waa gaalgaalnimadiisa la garanayo muslim muslimnimadiisa ama mu'minnimadiisa la garanayo amaa munaafiqiintu waa dad midabeeya subaxba dhinac u eg galabba dhan jooga waa qof aanad astayntiisa iyo tilmaamtiisa si toosan mar u wada garan karin sida daraaddeed baa saddex iyo toban aayadood ilaahay uu ku aasteeyey labaatankaa aayadooda ugu horeeya marka laga waramayo aliflaami marka laga tago sagaal iyo tobanka kale saddex iyo toban aayadoodoo ka mida baa lagu asteeyey amase lagu calaamadiyey munaafiqiin taasi waxaay tilmaamaysaa bay culammadu yidhaahdaan sida uu munaafiqayo astayntiisu khataru tahay ee loo dareemi karo sida wuu googoyn badan yahay marba meel u taagan yahay markii kooxahoo dhan la asteeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadkoo dhan u yeedhay oo layidhi yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum wardadow dhammaantiin isku darsamo war ilaahay ka baqa laydhi ilaahay caabuda subxaana wa tacaala ucbudu rabbakum waxaanu ka soconnaa maxaa intaasoo aayadadoo qur'aana loogu tilmaamay waxaa loogu tilmaamay baynu leenahay in innaga wax layna baro idan waxaynu u baahannahay markaynu munaafiqiin iyo khatartooda ka warramayno intaanan khatartooda sharxin iyo sida loola dhaqmayo inaan in yar eegno munaafaqa iyo qur-aanku siduu u asteeyey waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa am xasiba aladiina fii quluubihim marad an lan yukhrij allahu adqaanahum wlow nashaau la araynaakahum fala bisiimaahum wla tacrifanahum laxni اlqowl wallahu yaclamu acmaalakum ilaahay wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam u tilmaamayaa dulka gaaleed haddaanu rabno waaba kutusi lahayn baa ilahay leey kuwa munaafiqiinta ah laakiin waxaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta wuxuu ku garanaya inay tahay warkooda iyo ficilkooda iyo aqwaashooda iyo qaabkay u dhaqmayaan marka waxaan rabaa sifaadkooda qaybo ka mida ah. midhadh inaan tilmaamo waxaan u tilmaamayaa midharhkaa sifaatka ka mida ah, nin waliba inuu naftiisa eegooo uu hadduu waxa kani wax kaga sugan yihi inuu iska suuliyo uu ka fogaado ka dheeraado walaalkaaga kale aad uga digto ilaahi subxaana wa tacaala munaafiqiinta markuu sifaynaya sifaadkay caanka ku yihiin waxaa ka mid a ah. waxay caan ku yihiin inay jecel yihiin in muslimku jabo islaamkana laga guulaysto waxay caan ku yimba baa qur-aanku tilmaamayaa inay farxaan markii ay arkaan goob muslim ku jabay guusha gaaleedya ay ku raynrayn bilaabaan markay arkaan haddaad sifadaa iska dareento aad aragto meel muslim ku jabay adigoo faraxsan waa sifa min sifaati almunaafiqiin ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyay in tusibka xasanatun tasu'hum wain tusibka musiibatun yaquuluu qad ahadna amrana min qabl wayatawallow wahum farixuun baa ilaahay leeyahy qul lan yusiibana ila ma kataba allahu lana huwa mowlana wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun haddii wanaag idin hela baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo muslimku uu guulaysto dadka ka naxa waa iyaga baa ilaahay yidhi tasu'hum haddii xagga allaba masiiba idinka haleeshana waxay odhanayaan waa arkayna waxaasoo annagu waa ka tabaabushaysanna waxay jeesanayaan baa ilaahay leey iyagoo weliba faraxsan idan muslim jabkii gaal baa ku farxa muslim jabkii munaafiq baa ku farxa haddaad markaa aragto dad islaamu nisbo sheeganaya haddana meel muslim lagu jabiyey rayraynayo farxaya oo u arka inaan wax weynaba dhicin qolaama mutaarifiina macaynkan adama saataan ahayd ay yihiin kuwa jabay wa calaama min calaamaati almunaafiqiin ilaahay baana ku asteeyey idan haddaad astaantaas ku aragto waxaad garataa bale inay kuu soo hoyatay aad u baahan tahay inaad dib isu nadiifiso waxaa qur-aanku ku asteeyey munaafiqiinta markuu ka warramayay alle subxaana wa tacaala inay yihiin dad quluubtoodu ay la jirto cadowga muslimka walaalnimona u dareemaya ninka gaaleed colaad iyo xumana u haya ka muslimka ah ilaahi subxaanaه wa tacaala isagoo nebi moxamed tilmaamaya wuxuu leeyay alam tara ilى اladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihum اladiina kafaruu min ahli اlkitaab lain ukhrujtum lanakhrujanna macakum wla nutiicu fiikum axada abada wain quutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu inahum lakaadibuun lain ukhrijuu laa yahrujuun macahum ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala alam tara miyaad arkayn baa ilaahay leeyay ma og ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim baa ilahay yidhi kuwa munaafiqiintii waxay ku leeyihiin walaaladood baa ilaahay yidhi yaa u walaala munaafaqa looga dhigay rabbulcaalamiin baa qolo walaal uga dhigay muminiinta waxaa layidhi innama almu'minuuna ikhwa amaa munaafiqiinta waxaa la yidhi yaa la walaalaa yaquuluuna liikhwaanihum aladiina kafaruu min ahli lkitaab waxay ku odhanayaan walaaladooda ahlu kitaabka abaa ilaahay yidhi idan waxay rumaysan yihiin iyo aragtida ay wadaan ahlu kitaabkiiyo inta gaale la socota waa astayn ilaahay subxaana wa tacaala ku asteeyey ilahay wuxuu leey qoladaa waxay ku leeyihiin haddaa layn ukhrijtum idinkaanu maciinanay si walba idinkaanu idinla soconnaa waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayaa munaafaqa calaamaadka lagu yaqaana inay ka mid tahay dadka gaaleed inay weli ka dhigtaan weligu waa cidaad u nusrayso u gargaarto walaalatay jeceshay inuu guulaysto aad jeceshahay kuwa muminiintaanay necab yihin ilaahay baa wuxuu qur-aan ku leeyahy bashir ilmunaafiqiin bianna lahum cadaaban aliima waxaad ugu bushaaraysaabaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwa munaafiqiintii inay leeyihiin cadaab waxlaxwiya oo waa kuwa kuwani aladiina yatakhiduuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmu'miniin ayabtaquuna cindahum alciza faina alcizata lilahi jamiica ilaahay muminka munaafaqaasi wuxuu ku asteeyey aladiina yatakhiduuna alkaafiriina wliyaa waa kuwa gaalada weliga ka dhiganaya baa ilaahay yidhi min duuni lmuminiin oo maxay uga dhiganaya ayabtaquuna cindahum alciza baa ilahay yidhi iyo sharafti iyo magac iyo raynrayn bay ka raadinayaan baa layidhi subxaana wa tacaala idan waa calaamad kale oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo qur markuu astaynayey nimankii munaafiqiinta ahaa calaamaadka alla ku tilmaamay qur-aanku uu sheegaya waxaa ka mid ah cayda dadka muslimiinta ah asmaa xunxun iyo wax la mida loo bixiyo waa ka ilaahay leh subxaana wa tacaala yaquuluuna lain rajacna ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal man iladal waa ahlulislaamkii ayay ku sifaynayaan idan intaasoo astoo aan israaciyey hal mid aynu ku sheegi karnaa oo ah labada saf safka ay rabaan inuu guulaysto guushiisa ay ku farxayaan ay u hiilinayaan ay walaalla yiin ay la socdaan waa safka gaalada baa lagu tilmaamay maca daalika waxay la joogaan oo ay ka tirsan yihinna waa bulshada muslimka bulshada muslimkaana waa la degan yihin safkanna waa u sahan iyo horseed iyo taageero iyo wax u wiye astaan kaloo xoog laba qur-aanku uu ku sheegay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nimankan calaamaadka lagu yaqaana waxaa ka mid ah haddii ilaahay sharcigiisa lasoo hadal qaado in ilaahay la raaco laga xukum yeesho isaga laga dambeeyo waxyusamaa la raaco mas'aladaasi waa ka dhabar jeedinayaan uma dhegtaagayaan dadkana waxay isku dayayaan inay ka celiyaan oo ka weeciyaan waxay raalli ku yihiin masalada wixii cagsigeeda ah ayay ku faraxsan yihiin magacay doonaan markaa ha u bixiyaan oo ah maxaa u cagsiya cuquusha basharku waxay xeeraysay jidaysay ay isim ha wato ilaahay wuxuu sharciyeeye jideeyey ma rabaan bini caqligiisa wixii uu ka keenay uu jideeyey ama xeer qabiilha lagu sheego ama xeer dowladada lagu sheego ama xeer united nationha lagu sheego ama xeer ka hooseeya mid ka sarreeya mid ka dambeeya wuxuu doonayaaba noqdee wixii bashar uu ururiyeyna xaggiisay u dheeraynayaan baa ilahay leeyay ilahay wuxuu ku tilmaamaya inay calaamad munaafiq tahay markaasaa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih wyuriidu shayطaanu an yudilahum dalaalan baciida waida qiila lahum tacaalow ila ma anzla allah waila arasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala miyaanad arkaynin kuwa sheeganaya arrinkooda zacmi baa laga dhigay yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila kuwa sheeganaya inay rumeeyeen wixii adiga lagugu soo dejiyey iyo rusushii horeba wixii lagu soo dejiyey oo maxay qabanayaan waxay rabaan baa ilaahay yidhi inay xukum ka dhigtaan taaquudkii iyo warkii iyadoo ilaahay uu faray inay baabkaa ka gaaloobaan laakiin shayddaan baa lumitaan fog lumiyey baa ilaahay yeey maxaa u astaana markaa waidaa qiila lahum tacaalow ila maa anzala allah waila arasuul haddii la yidhaahda ilaahay yidhi waar u kaalaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiye nebi muxamed wixii waxyiye loo keenay kaalayo raaca haddii la yidhaahdo ilahay wuxuu yidhi ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda waxaad arkaysaa munaafiqiintii oo mas'aladaa ka jeesanayoo diidan oo cararaya idan haddaad aragto bulsho ka didayso ka fiigaysa waar ilaahay aan raacno waa sifo ka mida sifaadka munaafaqa lagu yaqaanee rasmiga waa sifo aan u baahanay markaasi inaan iska fogayno oo ah haddii ilaah iyo rasuulkiisa lagugu yeedho inaana diidin mas'alo labo saddex afar shan labaatan konton waxay doonaysaba ha noqoto ilaahay rasuulkii haddii lagugu yeedho wixii ka yimi inaanad ku madaxadayginoo ka jeesanin haddaad ka jeesato waxay noqonaysaa inaad yeelatay sifo ka mida ah sifaatka nifaaqa munaafiqiinta sifaatka uu qur-aanku ku sifeeyey waxaa ka mid a ah. inay yihiin qaybo ka midi ah duul tahana muuqaal ahaan dadka markay ishortaagaan jidh ahaan dhisan hadal ahaan hadal deeqsiinaya dadka u sheegaya inay khayr iyo wanaag wadaan waxay rabaan inuu islaax yahay laakiin hadday jeestaan markay tagaan bulshadii markii lala hadlay saasaa loola hadlay laakiin marka asxaabtoodii ama gaaladoodii ama kooxdii laysku mabda ahaa loo tago warkii ka gedisan baa la akhriyaa mar labaad waxaa la yidhi marka ay hadlayaan ay wax sheegayaan sidan bay wax u wadaan haddiise madax laga dhigo oo iyaga arrinka loo dhiibana wax walba waa gundhaban baa ilaahay leeyahay fasaad bay ku gundhabaan waxbaba ma nooleeyaan idan marka hore aanay wax haynin waa warramayaan khayr bay ka warramayaan iyo wax walba in la islaaxinayo markayse iyaga gacantooda soo gasho dad iyo xoolaba waa halaagsamayaan ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeya wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اdunya wayushhid allaha cla ma fii qalbi wahuwa aladu lkhisaam dadka qaar baa ka mida baa ilaahay leeya warkiisu uu ku cajabgelinayo oo dadka caliimu lisaankaa bale dad dood badanoo doodyahanaa aladulkhisaama dad dood badanoo warkiisa markuu sharxayo si fiican u soo bandhigi kara laakiin ilaahay wuxuu leeya waidaa tawallaa min alwilaaya aw min atawallaya alicraad kaa doontaba kake haddii ay madax noqdaan ama haddii ay jeestaan oo meeshii laga warramayay ka tagaan oo meelahoodii gaarka ah ay tagaan ilahay wuxuu leeyay sacaa fi اlardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wاnnasr wallahu laa yuxib اlfasaad shaqaday markaa u dhaqaaqaan waxa weeyaan baa ilaahay leeyahy inay dhulba fasahaadiyaan oo ay xarth iyo nasl taran iyo beer iyo cid walba inay halaagaan baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala wallahu laa yuxib lfasaad baa ilaha yidhi ilahayna fasaadka ma jecla waidaa qiila lahu ittaqi illaah markaa dambe uu wax wado haddii laydha war ilaahay ka cabso xaggaad wax ku wadaa akhadatu lcizatu bilim faxasbahu jahannama walaa bi'sa almihaad isla weynidiiyo kibirkaa qaado oo dadka wuxuu arkaa dadaan waxba garanaynin ama wax badan wuxuu arkaa fasaadkiisu inuu islaaxiyey waayo ilaahay baa wuxuu leeyahy waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard qaluu inamaa naxnu muslixuun alaa inahum hum lmufsiduun walaakin laa yashcuruun baa ilaahay leeyahy haddii la yidhaahdo waar dhulka fasahaadinina waxay leeyihin annagu waxaanu wadnaaba waa islaax xoogaagan dadka lalaynaya waxa kan waxaa looga jeedaa nidaamka lagu dejiyo arrimuhu inay dhagdhag noqdaan ayuumbaa loo wadaaye adiguunbaa angalka qalloocan wax ka arkayaa lagu leeyahy adigaa meeshaad wax ka eegaysaa meel qalloocan tahay ee indhaha fayowa caafimaadka qabaa wanaaggan wadno way arkaan dadka bukaan arag bay ku leeyihin indhaha bukaan arage wixii caafimaad qabee fayoobi way arkayaan waxa islaax iyo wanaag la wado ilaahay baa wuxuu leeyay alaa innahum hum almufsiduun innahum hum almufsiduun alaa war hooye adawaatu tanbiih baa ilaahay ku isticmaalay dabeetana ilahay wuxuu leeyay innahum hum almufsiduun iyagu keliyunba abaa ilaahay leeya ahlu fasaadka kuwa wax fasaadiya waa iyaga laakiin waxba waanay garanayn waxba waanay dareemayn baa ilahay leeyay dareenkaa lumay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa min calaamaati nifaaq inay ka mid tahay dadka ahlu iimaanka ee ilaahay rumeeyey inaad u aragto masaakiin aan aqoon lahayn badan wax badan garanaynin sufaha maangaabiyo garaad laawayaal dabeetana ilahay wuxuu ku leey waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaas haddii la yidhaahdo war dadku siday ilaahay u rumeeyeen idinna ilaahay u rumeeyo kibirkan iyo waalidan ka daaya qaaluu aan nu'minu kamaa aamana sufahaa bay leeyiin ma waxaad naga rabtaa inaannu yeelno dadkan maangaabyada iyo dadka waxmagaratadii siday yeelaan ma nala rabtaa bay leeyihin ilaahay baa wuxuu leeya alaa innahum hum sufahaa walaakin laa yaclamuun iyagaa safiiha baa ilaahay yidhi maangaabyadu waa iyaga laakiin waxbaanay garanayn baa alla leeyay subxana wa tacala oo goormuu maangaab garanaya dee inuu maangaab yahay daabuu maangaab yahay siduu u garanay inuu maangaab yahay waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya sifaadkooda inay ka mid tahay mu'miniinta meel ay joogaan ama muuqaalkoodu joogo markay yimaadaan inay muujistaan aragti aynayay la mid yihiin waidaa laquu ladiina aamanuu qaaluu aamanna laakiin kooxahoodiiyo wuxoodii markay u baxaan idaa khalow ilaa shayaaiin qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun markuu warka dadka la hadlayo shareece iyo diin iyo arrimo iyo warkaasu ka warramay khayr buu ka warramay iimaan baaynu qaadannu ka warramay laakiin kooxahoodii markuu u tagabaa ilaahay yidhi wuxuu odhanaya war waa cayaarin maangaabyadan iyo dadkan wuxuu sheegaye maa waxaasi dhabnagama aha buu leeya waa xiilad xiiladka siyaasigaa ka mida buu leeya wax badan kama aha sifaat marka ayn tilmaamayno yacnii qur-aanku sifaat aad u tiro badan buu ka tilmaamaya waxaa ka mid ah ayna yihiin dad xumaha un ku baaqa oo aan samaha ku baaqin almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacd ya'muruuna bilmunkar wayanhawna can ilmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum ilaahay wuxuu tilmaamaya inay yihiin dad xumaha dadka fara fasaadka iyo radiilada iyo waxa liita iyo akhlaaq xumada iyo waxaasi waa nidaam ilxuriyaat waa la faafinaya waa wadaan macruufkuse waa khatar meeshaa waxbaa ku jiro waxbaa ka soo wixiise fasaadi iyagu waa mubaaxo waa la sii daynayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaana wa tacaala inay sifaadkooda ka mid tahay waa yaqbiduuna markay xoola joogto waa dad hunguri badan baa ilaahay leeyay inay waxa inta u badan qaataan bay rabaan marka ay bixin joogtana waa dad gacma inaan waxba ka bixin bay rabaan isagu waxba intuu qaata inaan shilimo ka dhicin ayuu doonayaa markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy wminhm man ylmizuka fi sadaqaati fain ucطuu minha radu wain lam yucطa minha idahum yskhaطuun waa dad markay waxbixin iyo sadaqa iyo waxbixin joogto raba in wax la siiyo idan raacistu ku raacaa halkaasu wax inta wax qaadanayo laakiin haddii la ydhahdo maanta waa lagaa yara maarmay qolo yara dhib badan baa jirta markaasuu dudayaabaa ilaahay leey subxana wataala markaasuu cadhada bilaabaya idan waa dad hunguri badan oo hantii markay meesha taallana hunguri la taagan marka aan wax jirin ama aan isaga wax loo dhiibinna ceebayn badan baa ilaahay leeyahy lamzi waa dad ceebayn badan oo dadka ku ceebaynaya waxbixinla'aan kan waa dad hadday waxbixintaa iyaga waxa laydha yaqbiduuna aydihim gacmahaba u xidhan bastil yaddi ma yaqaanin gacantoodu fidsana idan waa min sifaati nifaaq haadihi sifaat marka aan tilmaamayo waxa aan rabaa inaanan anna yeelan adna aanad yeelanin waayo waa calaamad ka mida calaamaatu nifaaqa nifaaquna wuu qaybqaybsama marna waa kii qalbiga degaya gaalnimada ahaa marna waa nifaaq acmaliya nifaaqa acmaligii waa kuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo aayat lmunaafiqi alaa munaafaqa calaamaadka lagu gartaa waa saddex ama arbaca man kun afar ninka ku sugan ee afartaas ay isugu yimaadaan waa munaafiq badhax tiran ambiyaysmarin ninka mid ka mida laga helaana khasla min khisaali nifaaq baa ku jira buu nebigu yidhi qayb ka mida qaybihii nifaaqa nifaaq camaliya culammadu markaa ku fasiraan idan marka aan ka warwarsannahay nifaaq aan leenahay saxaabadii nebi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam wa radia allahu canhum ka warwarsan macnaheed waxa weeyaan nifaaqa camaliga inaynu ka dheeraanno kacaqadigaana ka fogaanno markaan ka warramayo sifaat lmunaafiqiin uma jeedo inaa cid calaamadisan oo astaysaan waxaan u jeedaa qof kasta oo mu'min oo ahlu iimaani inuu isku dayo inuu waxkan ka faydmo ka toobadkeeno inuu isku dayo inaanu yeelan calaamadii ilaahay kuwa naarta halka u hooseeye gelaya ay lahaayeen inaan adigana lagaa helin inaynu isku dayno inaynu ka fogaanno sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa waa duul dhaar badan baa la yidhi cahdigan dambe waxa macruufa madaxda waa la dhaariya waa nidaam gaaleedka waayo muslimiintu waxba may dhaarin jirin madaxna lama dhaariyo cid kalena lama dhaariyo qofka muslimka haddii meel loo dhiibo wuu hayaa laakiin nidaamka gaaleed baa yaqaana qofkan gacanta taagaya la dhaarinayo dhaari iyo waliya billun baa wakhtigan dambe la tiro badiyey calaamaatu nifaaq ilahay wuxuu ku tilmaamaya wayaxlifuuna biاllaahi inahum la minkum wamaa hum minkum waliyo bile waxay gunta kaga jarayaan inay idinka mid yihiin inay danta dadka wadaan inay maslaxadda ilaahayna wuxuu leey wamaa hum minkum idinkama tirsana waxaynu tilmaamaynaa alla subxaana wa tacaala uu ku tilmaamaya munaafaqnimada calaamaadkii lagu yaqaanay waxaa ka mid ah inay yihiin duul madaahirtu ay la weynti muuqaalkan sare oo waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilaahay ku tilmaamaya muuqaalkoodii waa ku cajabgelina waa qof jecel dadka inuu muuqaal fiican ugu yimaado laakiin quluubtooda iyo caqaa'idooda iyo waxay rumaysay inay aada u liitaan munaafiqiintu waa dad marka sifaadkaasi uu qur ku tilmaamay ama khatartooda iyada haddaan laba saddex kelmadood ka idhaahdo aan badnayn khatar waxaa ku filan inaynu taariikhda ku hayna nebi maxamed siday u galeen alayhi salaatu wasalaam inay isku dayeen ciidankii dhammaaye uu watay ulud ka mida inay la baxaan oo ay nebi maxamed kala hadhaan waxaa kuugu filan siday isugu dayayeen inay saxaabada nebi maxamed madaxa isu gelayaan iyo dadka muslimiinta ah oo maalan xadiidkii ka warramayay qisati ifk xaaditadii ama dhacdadii ifkigu nimankani siday markay ka soo hideen muslimiintii oo isku direenoo wax walba yani ma ghaswatu bani mustalid markii lasoo noqday waxaa dhacay laba ninoo dhallinyaro oo saxaaba ah fara ka cayaaray mid baa mid dabada dhirbaaxa ama haraati kaga dhuftay kii kala cadhooday dabeetana waa kuwii qayshaday ee yaala alansaar iyo yaala almuhaajiriin ku qayshaday waa kii mowqifkaa ka faa'iidaysta ibnu ubay ee lahaa samin kalbak yakulak ama ilaahay uu ku tilmaamay inuu ahaa haddii magaalada lagu noqdo waa dadku biyiyo burba u kala baxaya waa in la kala baxaa dabeetana nebi moxamed uu leeya calayhi salaatu wasalaam isagoo dadkii dejinaya dacuuha faynaha muntin war qabyeeladan iyo waxaan isugu yeedhaysaan bale makrigoodu wuxuu gaadhi oo maalan madiine iyadoo la joogo ayay nebi maxamed gurigiisii been ka sheegeen oo ay yidhaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haweenaydiisii waxaa ka haystay nin kaloo muslimiinta ka mida ah, warkaasaa la faafiyey ilaahi subxaana wa tacaala waxaa la rabay altarbiya bilaxdaa muslimiinta dhacdooyin dhabaa lagu rabaynayay bil baan waxyi ka soo deginoo qadiyadda nebi maxamed looga warramayn calayhi salaatu wasalaam ou nebi maxamed tashiga badinayay ou dadka wax weydiinayay war barsaydin la tahay see waxu jiraan cali la tashaday usaamo la tashaday bariire wax weydiiyey uu arrinka ka waraysanayo xad bay nebiga ka gaadhay intuu masaajidka istaagay inuu yidhaahdo yaa macshar almuslimiin membarka intuu nebigu fuulay oo ilaahay ammaanay ayuu saxaabadiisii la hadlaya wuxuu le war muslimiinay man yacdirunii min rajulin qad balaganii canhu aadaahu fii ahli war yaa iga cudurdaray yaa iga qabanaya buu nebi maxamed leeyahay nin dhibtiisu ay gurigaygii gaadhay nebi maxamed baa ka sheeganaya oo mimbarka fuushan oo la hadlaya saxaabadiisiyo wuxuu leeyahy waar nin dhibtiisu gurigaygii gaadhay yaa iga qabanaya buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay reerkayga inaanan wax khayra mooyaane wax kale ku ogayn ninka ay wax ka sheegayaanna khayr mooyaane wax kalena kuma ogi gurigaygana weligii ma gelin isagoo aniga ila socda mooyaane ee iga qabanaya saxaabi baa istaagay sacad ibnu mucaad la yidhahda wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu reerkayga yahayna reer buu madaxu yahay markaa hadduu reerkayga yahayna anigaa wax ka qabanaya hadduu reerka kale yahayna nafar waa dilaynaaye aduu waxaad tidhaahdaa shaqaha laga qabta annaga ka qabanayne saxaabi kalaabaa tii qabyaaladahayd intay ku kartay ayuu istaagayo wuxuu idhi wallaahi waa beentahaye waxaad sidaa u leeday waxaad ogaatay inaanu reerkiinna ka mid ahay ninka laga cabanaya mana dili kartid waxna kama qaban kartid dabeetana saxaabi labaad baa istaagay usayd ibnu xudayr baa istaagay wuxuu yidhi wallaahi waa beentaayo waa dilaynaa shaqana waa ka qabanaynaa wa innaka munaafiqun tujaadilu can lmunaafiqiin adna munaafiq kalaa tahayoo munaafiqiinta u doodaya dabeetana waaba laysku oogsaday bal qiyaas nebi maxamed oo mimbar fuushanoo ninka cabanaya oo saxaabadiina isku oogsatay waa shaqadii munaafiqu qabtay dadaan nebi maxamed la joogin markaasay u galaya waa inay casarka isweeraraan maadaama aanay nebina haysanin cid xakiim oo dadkan kala qaban kartaana iskaba yar tahay hadduu harag shabeelkiisaasi gashado in yaroo fudud buu dhagaa isugu wadagelin karaa sidaa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhay qadiyaddii kale intuu joojiyaba inuu dadka aamusiiyo oo idhaahdo warbal aamusa aamusa aamusa aamusaoo saxaabada kala dejiyo arrinku ninkii laga cabanayaba inuu dhaafo ay noqoto in saxaabadii nebi maxamed la kala badbaadiyo oo lagu kala badbaadiya munaafaqa kani shaarhkan uu u gashaday odaynimo iyo sidan uu u dhaqmay iyo mashkilada tan taa macnaheed waxay tilmaamaysaa munaafaqu khatarta uu ku leeyay bulshada muslimka ah iyo waxa uu geysan karaa inta ay leeg tahay ayay tilmaamaysaa waxaan se isweydiinaynaa leenahay sifaadkaasi munaafiqiinta ee qur-aanku wax badan ka sheegaya midhadh yarna aan ka soo qaatay haddaynu inaguna fehena kaba khallisno si ay dhacayso kollayba qaar wataa inay joogaan sidee loola dhaqmayaa dadka barh bay u muuqataa ciddii laga cawdaba in hal bamoo yar madax lagaga dhufta aakhiraha qabtee laakiin waxaynu u baahanay inaynu dib ugu noqonno nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bulshada kuwaasi ku jiraan buu waday horta marka koowaad bulshada qabaa'ilkale reeraale noocaasiya bulshadaasi munaafiqiinta wadatee caynkaasiya bulsho arkaan ahluliimaanoo waaweynina ay ku jiraan iyo cumar iyo abibakar iyo rag la mid ay ku jiraan siduu ula dhaqmay baa isweydiin leh nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaynu isla qisadan dib ugu noqonno ghaswatu bani lmustaliq aw ilmuraysiic muraysiicna waa ceelkii laga cabbayey mustaliqna waa qabiilka la magaciisii ama reerka qaswada loogu magacdare ama ceelkoodii loogu magacdaree dagaalkaasi meeshaas ka dhacay markii laga soo noqday ee labada saxaabi eey dhallinyarada ahi farakalooleen ee dabeetana isku xanaaqeen ee wararkii badnaa ninkan munaafiqi uu ku hadlay cumar baa adkaysan waayoo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dacnii yaa rasuula allahi adrib cunaqa hada almunaafiq ilahay rasuulkiisii ou igu sii daa munaafaqa kanaan shaqo ka qabtee madaxa kan anigu aan ka jaree igu sii daa waxaa isweydiinta le inaynu garanno nebigu muxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam nebigu qadiyadda tan siduu u xalale waa mashkila taagan laakiin ma odhannin nebigu ninkani munaafiq maaha ma odhannin in dil ma mutaysto oo ma dilayno laakiin ufuq intan ka dheer buu nebigu maxamed ka warramay calayhi salaatu wasalaam aragti intan ka ballaadhan qofku isagoo dambaaba isagoo dil xaq muta ayaa waxyaabo badan iyadoo la eegaya qaab kale loo manaj garayn karaa qiyaadadu ama dadka hoggaanka haya waa inay noqdaan dad caqli badan oo aan wadciga midhmidh u qiyaasaynin ama u eegaynine bulshada iyo waxa ka ratibmayo sida wax u dhici karaan arki kara nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dachu laa yataxadau الnaas ana muxamadan yaqtul asxaaba war iska daa ku yidhi nebigu dhaaf ninka kan ummadda kale isugu sheekayn mayse buu nebigu yidhi nebi muxamed inta la socotuu laayaa la odhan maaye nebi moxamed muxuu ilaalinayay ninkani waa munaafaq dhib buu muslimka ku hayaa laakiin haddana wuxuu nebigu ilaalinaya calayhi salaatu wasalaam sumcadda ah dadka muslimiinta ama nebi maxamed inta la socota inuu yidhaahdo wuu xujoobo madaxa uu ka googooyo inay dadka kale gaadho waayo dadka kale u ta'wiilin maayaan u odhan maayaan siduu imaamu nawowi fii saxiixi muslim xadiidka markuu sharxay tilmaamayo wuxuu leeyay nebigu xaq buu lahaa inuu dilay laakiin dee gaaladu u ta'wiilin mayso odhan mayso ninkana dhib buu geystaiyo kan buu geystay waxay uma odhanayaan kuwii la socdayba madhiye maxaa laga doonayaa maxaa meesha ka muuqda marka waxa ka muuqda inaynu baranno ninkani dil wuu xaqmutay wuu dhib badnaa mushkiladiisu waa taa gaadhsiisnayd inuu haddana markii madiine la tagay qisadii hore aan ka warramayuu geystay labada qise waxa horreeyey tanuu nebigu sii daynayo isagoo shalayta waxaa soo sameeyey ayuu haddana markii madiine la tegay xaadiatulifki iyo wixii uu abuuray ee keentay in saxaabadii dhagaas la gasho idan dilkiisu wuxuu keensan lahaabaa muuqanaysa inta shush badan uu soo baxo oo dad badan ay garan waayaan sababta wax loo dilay oo warar badan la sheego oo qabaa'il badani madaxa isla geli karaan idan nebigu calayhi salaatu wasalaam meel durugsan buu wax ka arkay qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu inoo tilmaamayaa maalan saddex aayadooda qur-aanka ka mida ah waxay sheegayaan munaafiqiintiiyo sida loola dhaqmayo kow ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leey yaa ayuha nabiyu jaahid alkufaara walmunaafiqiin waqlud calayhim wama'waahum jahannam wabi'sa almasiir ilahi wuxuu leeyay nebi allow jaahid alkufaara walmunaafiqiin gaalo iyo munaafiqiinba la jihaatan baa la yidhi laakiin waynaynu isweydiinaa siiradii camaligee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siduu qoloba ula jihaatamay lama hayo wax munaafiqo munaafiqnimo loo taarikhda nebiga calayhi salaatu wasalaam intaynu akhrinay kuma hayno wax inta lasoo qabtay nifaaq loo dilay bale waxaa la yidhaha cabdilaahi ibnu ubay xaadiatulifki markuu dhigay saxaabadii iyagu saxaabo ahaa iyo iimaanku dhabta ka ahaa laakiinuu ninkani hadateeliyee gafka galay waa la jeedalay oo iyaga xadulqadfi baa lagu qaaday laakiin xataa culamada taarikh ma sugayaan in cabdilaahi ibnu ubay xataa jeedalkaana laguma dhufanin mistax iyo yani raggii la midka ahaa waa la jeedalay laakiin cabdilaahi ibnu umaya xataa jeedalkaasi kuma dhicin waxaa la tilmaamaya markaa siduu ula dhaqmay wuxuu ula dhaqmay baynu leenahay sidaasuu leeyay dachu laa yataxada innaas ina muxamadan yaqtul asxaaba ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay markii laga warramay munaafiqiin ayaa ilaahay wuxuu leeyahy hum alcaduwu faxdarhum marka koowaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay hum alcaduw khabar iyo mubtadii baa loo kala horraysiiye culamaailbalaaqa waxay sheegi jireen wixii xagga dambe mari jiray haddii xagga hore la keeno qisadka xagga hore loo mariyo waxaa ka mida ah in wax lagu qasrinayo waxoo lagu koobayo inayagi kaannamaa la leeyahay iyagoo qurunbaa ah colba waa iyagaba ilaahayna yidhi kama murmayno markaa munaafaqiinu cadowye ilaahay baa wuxuu leeyahay hum colba waa iyagaba alla leeyahy subxaana wa tacaala gaalba colka ka weyni ee ka soka maray ee ka khatarsan ee naarta halka hoosaysa gelaysa waa iyagabaa ilaahay yidhi garannay maxaynu ku samaynaa markaa ilaahay wuxuu yidhi faxdarhum ka digtoonaada waa inaad nolosha maanaj garayn kartaa waa inaad caqliyad ah isticmaali kartaa inaad isna hayn karto dadka muslimiinta aanu kaa fitnayn karin dhibtu gaalada kaaga geysanaya warkuu kaa geynaya waxaadna aad maanaj garayn karto waa inaad garayn kartaa alixtiwaa waxay yidhahdaan waa in lagula dhaqmi karaa siyaasat alixtiwaa munaafiqiintu jihaadkii nebi maxamed raacaya iyadoo laogyay inay munaafiqiin yihiin waa kuwii khaswatu tabuuk intay nebiga raacaan akhrinayay waxaan la akhrinin ilaah iyo rasuulkiisa iyagoo ku jeesjeesayo ku dheeldheelaya bay socdeen waayo sifaadka nifaaqa waxaa ka mid ah waxaan kaftangelin bay kaftangalaan kaftangeliyaan kaftanka kuma jiraan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabka quran iyo diinta wax lagu kaftamaba maaha baabka kaftanka la ydhaahda ma galaan laakiin munaafiqu wuxuu ka dhigaa wax layskaga kafkaftamo lagu cayaaro ilaahay baa wuxuu leeya isagoo iyaga ka warramaya walain sa'altahum layaquulan inamaa kunaa nakhuudu wanalcab qul abillaahi wa aayaatihi warasuulih kuntum tastahzi'uun waxay odhanayaan haddii la weydiiyo waanuu jidkaan isku dhaafinayno waa dheeldheel iyo kaftan iyobay naga ahayd war ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaa ku jeesjeesayseen baa ilaahay leeyay laa tactadiruu waxba ha cudurdaaranina baa la yidhi qad kafartum waa gaalowdeen haddana lama dilin waxna looma geysanin ciidankii muslimiintaanay la socdeen may ahayn dad kaa tegaya maaha dad baaba la firdhiyaayoo kaa hadha oo aad tidhaahdaa warina kala kaxeeya ma hadhayaano nebi maxamed bay xataa dagaalku ku socday dhex socdaan dan kalena male inay wax fasahaadiyaan bay u socdaan haddana iyagoo caynkaa u socduu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wadi karayo hayn karay idan bulshada qiyaadaadka hogaamiyee muslimkii waxa loo baahan yahay dee masaajidka safulawalko qura lama wada munaafiqiintaaba safulawalka gasha markay doonto sida qofku waa inuu noqon karaa ama islaamiga waa inay noqon kartaa dad hayn kara bulshada dhammaantood saa daraaddeed baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala humul caduwu baa ilaahay yidhi colwa iyaga laakiin see loola dhaqmayaa faxdarhum qaatalahum allahu annaa yufakuun baa ilahay yidhi ka digtoono uun iska ilaaliya baa la leeyay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala aayadda saddexaade ka warramaysa qaabka loola dhaqmayo waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzla allah waila alrasuuli ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda fakayfa idaa asaabathum musiibat bima qadamat aydiihim uma jaa'uuka yaxlifuuna billah in aradna ilaa ixsaana watawfiiqa ulaa'ika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waa duul haddii loogu yeedho ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa warkaalayo raaca haddii la yidhaahdo waxaad arkaysaabaa ilaahay leeya iyagoo ka madaxdaygayo ka cararayo kasii jeesanaya kuwaa diinta ka cararee ka sii jeesanaya lama odhan madaxa ka gur ee ilaahay wuxuu leeyahy fakayfa idaa asaabathum musiibatun bima qadamat aydiihim uma jaauka hadday balaaya haleesho balka warran markay balaaya ku dhacdo ee haddana intay kuu yimaadaan odhanayaan wixii aannu wadnoo dhan annagu hagaajiyuunbay naga ahayd arrinkuunbaa meesha noola ekoonaaday waxay naga ahayduun ixsaanan wa tawfiiqa ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ulaa'ika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim waa kuwa nooca ay yihiin ilaahay waa ogyahay baa la yidhi subxaana wa tacaala laakiin maxay ku sameeyeen fa acrid canhum baa iskaga jeeso wacidhum waanihim waqul lahum fii anfusihim qawlan baliiqa nafahooda waxaad ka tidhaahdaa baa ilahay leey subxaana wa taala waxaad u sheegtaa war meel fogaadhka war baliiqoo ay wax ku qaadan karaan u tilmaam waxaan leenahay munaafiqiinta qaar ka mida baa ilaahay intuu nebi maxamed u waxyooday loo sheegay inuu hebel munaafiqiya oo hebel munaafiqiya oo hebel munaafiqiya oo hebel munaafiqiya oo intuu saxaabi saxaabada ka mida u yeedhay isna uu sheegay xudayfata bnulyamaan saaxibu sirri rasuuliillaah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam munaafiqiin munaafiqnimo lagu hubaabuu magacyadooda u sheegay hebel inuu munaafiqiyo hebel inuu munaafiqiyo hebel inuu munaafiqiyay lamana laynin wax kalena looma geysan bulshaday ka mid ahaayeen waxa meesha taalla markaa waxay tahay waxaa loo baahan yahay munaafiqu waa balaayo kula nool waa gaal kula jooga waa kaa dhibtiisu ay gaadhsiisantahay inuu sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada intuu iska hor keeno iyo usayd ibnu xudayr warkuu ka gaadho innaka munaafiqun tujaadilu can ilmunaafiqiin inay iyagii isku yidhahdaan war munaafiq baa munaafiqiinta u doodaya waa kaa gaadhay nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu gurigiisii intuu tashuush ka furo bil dhan warkaasi uu faafo laakiin waxaa layna baray qur-aan badan baa ilaahay ka soo dejiyey xaadiada waxaa layna baray wararka inaynan faafin shaayacaadka inaynan dhegaysanin qofka muslimiintii waxaasi inaanu ka shaqaynin warku cidda ku shaqale in la geeyo xataa hadday war noqoto iyo wax ka qabadkeed inaan suuqa lagaga warramin ciddii wax ka qaban karaysay ee ku shaqalahayd in loo geeyo waxaa layna barayaa jamaacada muslimiinta iyo dadka muslimiinta inaanu munaafiqiintu kala kaxaynin sida daraaddeed ayaa xadiidka shaykhaynku warinayaan bukhaari iyo muslim iyo tirmadi iyo nasaa iyo axmed iyo khayrkoodba soo saareen zayd ibnu thaabit baa wuxuu leeyahy markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu uxud qabtay ee uu ka soo noqday ee ay munaafiqiintii koox dhan oo saxaabadii dadkii nebiga la dagaalgalaya ay kaxaysteen ee la soo noqday jabkii haddana muslimiinta ku dhacay goobtu waa goob caynkeeya waagta qiyaas ciidankii saddex qayboodoo qayb bay la tageen ha la tagaane haddaad soo guulaysato waxaad odhan lahayd waxba maaha waxay geysteen guul milatariyo cadina may dhicin oo muslimiintii toddobaatan baa laga dilay oo nebiga adeerkii baa la dilay asadkii saxaabadaa la dilay xamsa ibnu cabdilmualib oo bal waa la googooyey oo tamhiil baa lagu sameeyey oo nebi maxamed baa god ku dhacay calayhi salaatu wasalaam oo nabarra ku dhaceen oo xad baa la gaadhsiiyey oo nebigu salaadii sare joogga ku tukan kari waayo xad bay gaadhay in la nebigiiba wuu dhintay oo saxaabada iska fadhfadhiisato xad bay gaadhay raggii uxud ka dagaalamayay badh markii la jabay orodkii ay madiine ku galeen la jabay oo oradkii dadkii meesha ka cararay qaar ka midii ay madiino galeen oo qaar ay iska fadhfadhiisteen ciidan sidaa u jabay oo dhibta intaa laygi soo gaadhay nimankii saddexda boqolee ninka kaxaystay markii madiine lagu soo noqday bay saxaabadii muranto waxay dhaheen nimankaa waa laynaynaa nimankaa waa in shaqa laga qabta waa in la laayaa wuxuu leeyahay zayd ibnu saabit waxaa soo degay aayaadkan qur-aan ee ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramayo famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah waman yudli illaahu falan tajida lahu sabiila war maxaa idinku dhacay baa ilaahay leeya munaafiqiinta laba kooxood ugu noqo ha ka murmina nimanka munaafiq waa munaafiq laakiin lama odhannin nimanka laaya ilaahay baa ka warramaya saxaabadii ku murantay waar waxaasoo jaba nimankii inoo geystay maxaynu ku samaynaa ragga badhay leeyihiin markaa fia ay leedahay naqtuluhum firqana ay leedahay laa ilaahayna qur-aanku ka soo dejiyey sidaa tan buu uga warramay waxaan uga jeedaa munaafiqu waa duul khatar ah waa duulkaasi naarta ugu hooseeya waa duul bulshada muslimkaa ah la nool laakiin waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta ahayna kow sifaadka nifaaqa inaynu fahamno si aynu inagu nafteenna uga tahiri karno laba inaynu sifaadka nifaaqa fahamno cidday ku ururto si aynu ugu garan karno calaamaadkii nifaaqu inay qofka kan ku urureen waayo qofna qalbigiisa waxaa ku jira ilahay unbaa oga garan maayo saddex waxaynu u baahana inaynu baranno sidaynu ula dhaqmayno aynuu manage garaynayno dadka ummadda ama hogaanu haya ama aima u ah ama horseed u ah ama dhaqaya inaanay noqonin caqliyo fudud oo ah inuun wixii gaaloobaba laga takhalluso ama wixii dhib geystaba dhegta dhiigga loo daro inaanu noqonina qadaayaadka islaamigaee waaweynay inay u baahan yihiin in si xeel dheer oo fog ay u arkaan dadkay gacantooda wax ku jiraan oo ay gartaan markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhibta intaa leeg iyagoo u geystay oo dagaaladaa dhan sababay inay jabaan muslimiin badani ama dhib badan ay ku dhacdo oo guryihii nebiga waxaa ka geystay oo saxaabadii sidaa isugu diray oo duulkaasiyo haddana nebi moxamed eeday calayhi salaatu wasalaam oo uu cafwi iyo tasaamux iyo dulqaad iyo dulqaad qabinimo ku jirta maaha kaan ka warramayaa yacni maaha dulqaad qabiya oo aan waxay geysanayaan ee waa dulqaad garanaya faxdarhumta waa dulqaad garanaya inaanad ummadda munaafiq madaxa ka saarin waayo ilaahay baa kuu sheegay yuhliku alxarta waannasl waa dulqaad garanaya haddana inaan la dilina bulshada lagu dhex wadi karo idan waa inuu garan karaa dadka dadka hoggaanka u haya ama muslimka ama hogaaminaya inay bulshada islaamiga ama u nisba sheegtee magacaasi huwaday inay intay dhiiggooda iska ilaalin karaan iska ilaaliyaan inay wadi karaan oo dadka kan iyagoo munaafiqiina iyagoo juhalaah iyagoo ducafaa inay wadi karaan dariskaygu markaa waxaan jeclay inaan iska soo koobo aanan waxba badinin sifaad badan baa qur-aanku warramay qur-aan aad u tiro badanna oo de suwar dhanoo qur'aana markaad akhrido baqara markaad akhrido aali cimraan iyo ghaswatu uxud waxa laga sheegaya markaad akhrido tabuuk iyo wixii ka dhacay iyo suuratu tawba alfaadixa iyo markaad akhrido suurat lmunaafiqiin iyo waxa alla kaga warramayo markaad akhrido suurat laxzaab iyo ghaswatu axzaab iyo wixii ka dhacay reer banulmustalaq iyo wixii ka dhacay iyo qisadooda markaad akhrido markaad akhrido ilaahay iyo suurat alxashri iyo waxaa laga warramaya iyo reer banu nadiir reer banu nadiir iyo suurat alxashri alam tara ila aladiina naafaquu iyo aayaadka la mida ah. yacni qur-aan aad u tiro badan baa ilaahay kaga warramaya waxaasoo qur-aana waxaa loogu warramayaa in innaga wax layna baro oo layna baro calaamaadka munaafaqnimada inaynu baranno iska ilaalinno oo nafine aaminka ma aha xandala markuu yidhi abibakar uu ka soo horbaxay muxuu yidhi naafaqa xandala xandalat اlaswad ibn اlaswad markuu u yimi abibakar wuxuu yidhi naafaqa xandala abibakar markuu weydiiye u yidhi maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi dee nebiga la joognana caynkaasanu markaanu carruurta iyo reeraa iyo xoolaa iyo wax kan u nimaadnana wixii badnaa ayaanu arkaynay jannada iyo naarta inaannu arkaynaabaad moodaysay buu leey markaanu nebiga la fadhinay hadhowna uun xoolihii iyo reerka iyo dumarka iyo waxbaanu ku mashquullaa abibakar arrimahaasi cid walba waa haystaanayna wadi buu yidhi nebiga inoo gey yacni abibakar baa is ilaalinayoo raba inuu isdhowro bale ilaahay subxaana wa tacaala qur wuxuu ku tilmaamaya dadkuba inay laba min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbah wa man yantadir wama badaluu tabdiila liyajziya allahu asaadiqiina bisidqihim wan yucadiba almunaafiqiina in shaaa wayatuuba calayhim in allaha kana hafuuran raxiima dadkaba ilaahay wuxuu u qaybinaya saadiq saadiqana waxa lagu sheegay mid jidkii ku dhintay iyo mid sugaya inuu ku dhinto kooxda kalena waxaa lagu sheegay inay yihiin munaafiqiin idan nifaaq nin weyn iyo nin yarba inaynu ku talagalno sifaadkiisa inaynu iska daahir yeeli karno hadday yihiin sifaadka qalbiga ah iyo hadday yihiin sifaadka camaliga ee axaadiis tiro badan oo nebi maxamed ka soo aroortay ay sheegayso calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dadaallo waxaynu iskaga daahir yeeli lahayn oo maalan waxaa ka mid ah tusaale qudha haddaan idin siiyo xadiidka sheekh alalbani silsilada uu ku soo aroorinaya imaam tirmidina uu soo saaray ee uu xasan ku tilmaamayo sheekhu wuxuu leeyahy man sallaa lilaahi anas ibnu malik ba wuxuu leey man sallaa lilaahi arbaciina yowman fii jamaaca yudrika atakbiirata aluula ninka afartan maalmood jamaaco ku tukada laakiin aan ragcadaa dambe soo gaadhine takbiiratulixraamka imaamka la xidha innagu inagoo meelahan joognunbaa la aqiimaa waxaan idhaha ka gaadhaynaa jamace jamaca waxa roon inaad ka gaadho takbiirta hore imaamka allahu akbarta inaad la xidhato oo la xidha buu nebi leeyahay imaamka takbiirada hore la xidha kutiba lahu baraa'ataan buu nebigu yidhi laba shahaado baa la siiyaa laba certificate labada shahaado waa maxay waa baraa'atun min annaar iyo baraa'atun min annifaaq baraa'atun min annaar munaafiq waxa la yidhi fi darki lasfal buu gelaya laakiin waxa la leeyahy kan waxa la siinaya baraa'a uu kaga dheeraado nifaaqa naarta uu kaga dheeraado iyo sertifikeetka loo caddaynaya inaanu munaafiq ahayn waayo munaafiqiinta waa tii lagu tilmaamay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila munaafiqiinta waxaa lagu tilmaamay salaada iyo jamca xataa hadday yimaadaan inay noociyaadka ay yihiin waxaa lagu tilmaamay hadday laf hilib la ku ogaan lahayeen masaajidka maxay inaan cidima ka maqnaateen haddii la odhan laha masaajidka sheekh maxamed baa markuu dadka tukiya waxoogaa u qaybinaya saflawalkaa dadku wada joogi waxa ilaahay inoo tilmaamaya inay salaada jamacata subax iyo iyo kuwa casarka salaadahaasi inay kuba adag yihiin laakiin waxaa laynoo tilmaamay ninka afartan maalmood aan jamacaba habsaaminee maalin kasta takbiirada hore jooga inuu laba sertifikeet helayo waxaan uga jeedaa markaa dariskani maaha daris aan ku koobi karo sifaadka munaafiqiintaee qur-aanka iyo sunnadu ay ka warrantay laakiin waa hogatus inaan idiin tilmaamo qur-aanku inuu halkaa ka taagan yahay iyo xadiidka nebigu sifaadka munaafiqa aynu u baahanayn inaynu iska ilaalino kaasi waa kow ka labaad ee aan rabo inaan tilmaamaana wuxuu yahay inaynu garanno khatarta uu leeyahay munaafiqu gaalka uu ka khatar badan yahay ka saddexaadee aan rabo inaan tilmaamana inuu yahay inaynu garanno cawaatifta iyo uun cadho aynu islaam dad ka soo horjeeda u cadhaysana inaanayna qaadine inaynu garan karno ummad haddiiba aad hormood ka noqoto sidaad u haanan karayso ama si aad u maamuli karayso iyo munaafiq iyo hayru munaafaqaba inaad wadi karto oo bulshada muslimiinta aad ka dhex ilaalin karta dacaayaadkan iyo dhibtan iyo waxa kan ilahay waxaan ka baryayaa inuu xaqayna waafajiyo nifaaqana inaga dheereeyo sharkoodana inaga ilaaliyo iyagiyo gaalba ilaahay sharkooda inuu inaga dhowro inana kuwuu saadiqiinta ku tilmaamay safkaa ka soo horjeeda in alle subxaana wa tacaala inagu daro wallahu aclam bilahi towfiiq wasalaamu calaykum